asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar stuudiyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdillashadeey waxaa lansaar stuudiyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha c d ga alansaari sirio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatuh wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah wabacd fasalkii shan iyo tobnaad baynu ku jirnay wuxuu ku saabsanaa awliyaaullaahi wa karaamaatuhum wa wliyaau shayaadiini wa dalaalaatuhum marka waxaynu maraynay awliyaau shayaadiin adiladii naqliga ahayd kii labaad baynu joognay laba ikhbaaru rasuul rasuulka warramidiisa baana tusinaysa shaydaanka inuu awliye leeyahay la xidhiira calayhi rasuulka korkiisa asalaamu nabadgelyaha ahaatee bidaalika shayddaamada awliyadooda ayuu nabigu sheegay fii qowlihi qowli rasuul rasuulka hadalkiisa gudihiisii buu ku sheegay lamaa goortii uu ra-aa nabiga arkay najman xidig qad rumeya la ganay bihi najmiga xidig nuurayoo samada laga ganay oo dhulka lagu soo ganay buu nabiga arkay goortuu arkay fastanaara xidigii la ganay baa dunida iftiimiyey markaasaa qaala nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam mukhaadiban isagoo nabiga la hadlaya asxaabahu asxaabtiisii la joogtay ayuu wuxuu yihi maa maxaad kuntum ahaan jirteen taquuluuna kuwa yidhaaha limithli haadihi xidigan samada ka soo dhacay oo kale markaad la kulantiin filjaahiliya islaamnimada ka hor waataynu nidhi jaahiliya waxaa la yihaa intii nebi maxamedan la bixin calayhi salaatu wasalaam qur-aankana uusan samada ka soo degin dhaqankii xumaayay jiray ee aan rabbina xaqiisii la dhowri jirin rasuulna xaqiisa la dhowri jirin dhaqankaasaa jaahili la yihaa marka markaad jaahiliyii ku sugnaydeen haddaad aragtaan samada xidi ka soo dhacay oo dhulka ku soo dhacay maxaad ku fasihi jirteen ma maxaad kuntum ahaan jirteen taquuluuna kuwa yira limidli haadihi xidigan soo dhaciyo wixii lamida fi ljaahiliya islaamnimada ka hor qaaluu asxaabta waxay yidhaahdeen kunaa waxaan ahaan jirnay naquulu inaan dhahno mar haddii xidig samada ka soo dhaco yamuutu cadiimun nin weyn baa dhimanay nin weyn oo qiimi gaar ahaaneed leh oo boqora ama weliya ayaa dhimanaya oo xidigga uu sheegaya baan dhihi jirnay aw yuuladu cadiimun nin weyn baa dhalanaya oo ilmaa habeenkaas dhalanaya ilmahaasaa nin weyn noqon doona saasaan dhihi jirnay waa fikra jaahiliya kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu arrintaa u saxay dhagayso iyo weli sixidii nabiga inaan la qaadanin ilal aan sidii baa la yihaa habeenkuu hebel dhintay xidig weyna dhacay idan xidigaha dhicidooda geeriya nool suqa kuma leh qof dhintay dhimashadii walaa qof dhalanayo dhaleeshadii midna shaqa kuma ay leh ee sababkee xidigaha u dhaxan dhegeyso qaaluu asxaabtii waxay yidhahdeen kunnaa waxaan ahaan jirnay naquulu inaan dhahno yamuutu cadiimun nin weyn baa dhiman doona aw yuuladu cadiimun nin weynaan doona caawa la dhalaaya fa qaala nabiga wuxuu yidhi innahu arrinka waxaa wey laa yurma lama ganin bihi xidiga limowti axadin qof geeridiis darteed xidigaan looma soo ridin walaa lixayaatihi qof kale noloshiis noloshaas daraaddeedna xidigaan looma soo ridin walaakina rabbana inaga rabbigeen tabaaraka rabbi xeblaa wa tacaalaa korahaye idaa qadaa haddii rabbi xukumo amran tala hadduu xukumo sabaxa waxaa subxaanalaysa xamalaatu alcarshi carshiga malaa'igta xambaarsan baa subxaana laysata huma ka gadaal sabaxa ahlu samaa cirka malaa'igta ku nool oo dhan baa subxaana laysanaya aladiina ahlu samaha yaluunahum xamaatulcarshiga la xiriira huma ka gadaal aladiina malaa'ig baa subxaana laysanaysa yaluunahum kuwaa la xiriira xataa yabluqa tasbiixu ilaa tasbiixda ay ka soo gaarto ahla haadihi samaa cirkaan u sokeeya malaa'igta ku dhaqan baa tasbiixdu soo gaaraysa suma ka gadaal yas'alu wuxuu weydiiyaa ahlu samaa samada malaa'igta ku dhaqan xamalata alcarshi carshiga malaa'igta xambaarsan ayaa waxay weydiiyaan maadaa qaala rabbunaa rabbigeen muxuu yidhi adinkaa u dhow waa carshigii xambaarsan wallaahu fowqa alcarshi eebba carshiguu ka sarreeya kolka malaa'igta carshiga xambaarsan baa la yidhaahdaa eebba muxuu yidhi fa yukhbiruu malaa'igta carshiga xambaarsanay ayaa waxay u warsheegaan hum malaa'igtii samooyinka ku dhaqnay huma ka gadaal yastakbiruu wuxuu waraysaa ahlu kulli sama irla arka kulligii malaa'igta ku dhaqan ayaa samada xigta waraysa xataa yabluqa alkhabaru ilaa warkii uu soo gaaro ahla samaa'i dunyaa samadan dhow malaa'igta ku dhaqan uu khabarkii soo gaaro wa takhdifu shayaadiin shayaadiintii baa dafaysa asamxa maqal oo markii samadan soke uu warkii soo gaaro baa shayaadiintii ka sokaysay samada bay warkii dafayaan fa yurmawna markaasaa la ganaa kolka xidigii la riday waxaa lagu ganaayey tuuga shaydaamaa oo samada inay wax ka xadaan rabay oo markaa kuwa la xiriira ayaga inay wax uga sheegaan rabay kuwa weeye kuwa la ganayey ee waayeel dhimashadii iyo mid fiicnaan doona dhalashadii midna xidigaha dhacaya shaqee kumalow watakhdifu shayaadiin shaydaan yaalaadafa asamca maqalka fa yurmawna shayaadiintii baa la ganaa markaasaa fa yuqdafuunahu shayaadiintii fa yakdifuunahu markay soo dafeen bay waxay u ridaan ilaa awliyaa'ihim iyaga weliyaalkoodii bay u ridaan famaa jaa-uu waxa ay la yimaadaan bihi waxaasi calaa wajihi siday malaa'igta uga maqleen waxay shayaadiinta ula yimaadaan fa huwa xaqun kaas mid sugan wey hase yeeshee wixii ma dhowraane walaakinahum shayaadiintii samada wax ka soo dafay yasiiduun warkay samada ka soo dafeen ee dhagahooda ku dhacay bay intaasoo beena ku darayaan saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay shayaadiinta inay xiriir la leeyihiin waa intay samada agteeda tagaan iskorkoraan yidhaahdaan aan dhagaysano waxa eebba xukumay ee malaa'igta loo sheegayo ee fuliya laleeyahay kolkay wixii soo qaadaanna marka la ganayo wa yuqdafuuna min kulli jaanibin duxuuran walahum cadaabun kolka waa gantaan walaqad sayana samaa dunyaa bimasaabiixa wajacalnaahaa hujuuman lishayaadiin kolka xidigihii gantaallow shayaadiinta lagu ganaayo samadana looga celinayo iyagoo halacalay baad fii suurati iljinni ku maqli doontaa wainaa kunaa naqcudu minhaa maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasadaa awal meelaan tegi jirnay samadaan xan dhagaysan jirnay kuwana waxay dhahan waru keeni jirnay warkaasay dadweynaha ka gadi jireen waa midkan ahna ruuxaan baa sheegtay laakiin hadda qofka isku daya gantaal baa u diyaara loogu talagalay madaxa looga dhufanayo wa fii qowlih nabiga hadalkiisa gudihiisana awliyaa shayaadiin buu ku sheegay calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyaha ahaatee lamaa goortii su-ila nabiga la weydiiyey canilkuhaan wax sheegmaya marka la weydiiyey oo layidhi dad kuhaanaa oo wax sheegayaa jira iyagoo nooxyo badan qaar waxbay faalinayaan goortay faraha boorka geliyaan bay meeshaa wax ka sheegayaan kuwana kuushiya tusbaxa bay warfinayaan kuwana kutubo beenay qolqoreen bay warqadahoodii gedgedinayaan kuwa dabaylihii xidigaha bay u gabanayaan kuwa shimbiraha codkooda bay dhegaysanayaan waxaasay been ka sameeyaan markaasay dadweynaha waxaa ka gadaan kuwibaa nabiga loo sheegoo la yidhi dadkaasaan hainaa dad wax sheegyaa oo waxaa uur ku jira sheegay qofkan wiil iyo gabar bay dhalaysa roobka maqan goortuu iman doona dad sheega ayaan haynaa baadida la waayey ee qofkii lahaa ka baxsatay meeshay jirto dad sheega ayaan haynaa waxaasaa nabiga loo sheegay lamaa su-ila haddii nebiga la weydiiyey can ilkuhaan wax sheegya xaggood kuwa garabdaarka iyo tusaalka iyo jinni la hadalka iyo ruuxaan bixinta qurunkaasaa nabiga loo sheegay faqaala markii nabiga loo sheegay wuxuu yidhi laysuu bishay-in wax ay yihiin lama arka wey waa dafir kulliha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa uu dafiray marka rabbiba waxay soo dejiyey nebiyaashiisuu ku soo dejiyey malaa'igtiisuu u soo dhiibay waxyigaa wax lagu dhaafay male wixii loo baahnaayoo dhan waxyigaasaa lagu sheegay wixii waxyigaa uu sheegay baa xaq ah waxaan waxyigu sheegin wax kama jiraan markaasaa rasuulku yidhi laysuu maaha kuwa wax sheega bishayin waxba maaha markuu nabiga dafiray waxyaalo jira loo sheegay waxaa lagu yihi mararka qaarkood waxbay sheegayaan wixiina say u sheegaan buu u dhacaya taasaan haynaw intay yidhaahdaan berri baa roob da-aya baa roobkii da-aya intay baahida meel ku sheegaan baa meeshii laga helaya marka warar ay sheegaan oo rumooba ayaan haynaana nabiga lagu yihi qaaluu dadkii waxay nabiga ku yidhaahdeen nacam waa run innahum wax sheegyada yuxadithuunana waxay noo sheegaan axyaanan mar walba ma aha ee waa mararka qaarkood shay in waxbay dadka u sheegaan oo fa yakuunu waxay sheegaan wuxuu noqdaa xaqan runcad buu noqdaa taas waa aragnay fa qaala rasuulkuu xaqii sheegayaa wuxuu yidhi tilka alkelima ereygay sheegeen ee xaqa noqday kelimada min alxaqi xaqay kelimada ka mid tahay yakhdafuhaa waxaa kelimadaa soo dafay aljinnu jinniga iskorkoraya ayaa samada ka maqlay oo kelimadan soo dafay markaasaa fa yuqiruhaa fa shaydaankii baa kelimadii wuxuu ku aqrinayaa fii uduni weliyihi midkaan insiga ah ee dadkaa ee shaydaanka ka weli yeeshay ee warkiisa ku socda kaasuu dhegta ugu ridayaa fayajcaluuna markaasay kuwii shaydaanka u weliga ahaa waxay yeelaan macaha halkii kelime xaq ahayd ee shaydaanka soo dafay ee samada ka timid ee isdhegtooda ku riday mi-ata kadba boqol been bay ku daraan kolka halkaasoo runa iyo boqol been ayay dadkii ka iibinayeen dadku boqolka been ma saamayso halkaa rumowday yaa la babinaya la isgaarsiinaya wuxuu sheegay suu u sheegay ayay noqonayaan inta ku beenowday dan looma leh kolkaasaa waxaa la odhanayaa run sheeguun taasuu nabiga ku sheegay fa yuqri'uhaa wuxuu ku akrinayaa fii uduni weliyihi maxalushaahidkii wey midkaan weliga shaydaanka u noqday ee la xiriira shaydaankana uu weliga u yahay ees dhegtiisaa kelimadii lagu akrinayo fayajcaluuna waxay yeelaan kuwii dadka ahaa macaha kelimadii xagga ahayd ee samada ka timid la jirideeda mi-ata kayba boqol beenood wa fii qowlih nabiga qowlkiisuu ku sheegay uu yihi maa minkum idinka idinka mid ma aha min axadin qof ilaa haddii qof idinka mid yahay waqad wukila bihi qofkii waxaa loo wakaashay qariinuhu kii la xiriiray oo shaydaana ah. oo qof la arkaba shaydaan baa la xiriiray wa fii qowlih rasuulka hadalkiisa gudihiisana waa ku sheegay dadka shaydaanka la xiriira oo wuxuu yidhi ina shaydaana shaydaanka yajrii waa dareera min ibni aadam aadam inankiisa xaggiisa majara dam dhiigga ugu socdoo kale oo sida dhiigga uu jirka bani aadamka ugu socdo baa shaydaankuna dadka ugu wareegeysanaya waakii qur aanka ay ku soo aroortay shayaadiinu linsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin duqrufa alqowli guruuran wa fii qowlihi tacaala markii shaydaanka lasoo sheegay qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas min shari ilwaswaas alkhannaas aladii yuwaswis fii suduuri innaas min aljinnati wannaas in labada qolaba uu leeyahay oo jinni iyo insi uu labadaba leeyahay majradam dhiigga meeshuu dareerow min alxunuuqi xididaha kolka fadayiqu xariiriya calayhi shaydaanka majaariyahu meeshuu jirkiina ka soo mari lahaa bisawmi ku xariiriya oo haddaad soomtiin shayaadiinta meeshay mari lahaayeen baabaaba saddex daliilka saddexaad maa ra-aahu wixii u arkay oo washaahadahu uu ku marag furay mi-aatu aluuf kumanyaalo boqola mi-aatu uluufi ilbashar dadka kumanyaalkiisa boqolkood min axwaal xaalyaalaha shaydaaniyatin shaydaan loo nisbeeyey qariibatin oo yaab leh fii kulli zamaan waqti la arka kulligii gudihii ayay dhacdaa oo la arka wamakaan meel la arkay ku dhacda taqacu arrimaha yaab kale waxay u dhaxaan liawliyaai shayaadiin shaydaamaha dadka la xiriira ayay u dhaxaan qofa minhum dadka shaydaamada la xiriira waxaa ka mida man qaar baa ka mida kaana ahaa yaatiihi shaydaan shaydaan miduu u yimaad bianwaac noocyaal buu ula yimaada min alacima cuntayaalaa waalashriba cabidyaalaa wa minhum waxaa ka mida dadka shaydaanka la xiriira man qaar baa ka mida yaqdii lahu uu gudaayo ashaydaanu shaydaanka wuxuu u gudayaa xaajaatihi danihii uu lahaa wa minhum dadka shaydaanka la xiriira waxaa ka mida man qaar baa ka mida uu yukallimuhu shayddaanka la hadlaayo bilgaybi arrin qarsoon ayuu kula hadlayaa wayudlicuhu waa daalacsiinayaa calaa bacdi mawaadini ilumuur talayaal kuwooda qarsoon korkood qaarkood korkood buu daalacsiinayaa wakhafayaaha iyo arrimaha qarsoon waa wax meel ka dhacay asaan meeshaan oolin baa shaydaanku ogaanaya markuu ogaadana kanuu soo gaarsiinaya kolkaa meel uusan kan joogin wixii ka dhacay wuu ku sheekaynaya wa minhum dadka shaydaanka la xiriira waxaa ka mida man qaar baa ka mida yamnac uu diidayo shaydaanku nufuuda salaax hubka mudidiisa ileyhi isaga mid baa halkan la keenaya kolkaa waran iyo saaf iyo tooriya bilaawe iyo leeb baa lagu dhufanaya wadi maayaan shaydaankii baa gashaan uga dhigay wa minhum waxaa ka mida man qaar baa ka mida yamnacu shaydaanka uu ka reebayo nufuuda silaax hubka dulbixiddiisa ilayhi isagu u dulbaxa wey wa minhum waxaa kaloo ka mida man qaar baa ka mida yaatiihi shaydaan uu shaydaanka u yimaad fii suurati rajulin nin bidhaanti gudaheedu ugu yimaad rajulkaasoo saalixin wanaagsan oo shaydaankii baa cimaamad iyo khamiis iyo kutub soo qaadanaya cindamaa goorta uu yastakiif uu gargaar dalbo bidaalika saalix kani awliyaan u yeertay buu leeyahy shaydaankii baa u imaanayo weligaad u yeerhisay waa aniga u leeyahy weliga kamama yaqaan maxaa jira waxaa laga yaabaa saan u cadaadina sheekh cabdiqaadir oo kale bayti aan soo dhowaanin oo ma dhowo dhimatay buu kan u yeeraayey oo uusan aqoonin cabdiqaadir qole uu yahay iyo gooruu noola iyo gooruu dhintay iyo meeluu ku dambeeyey buusan garanayn kolka shaydaan xamaamad qabaa u imaanayo anigaa sheekh cabdiqaadirow anigaa shaxabta qaadira qisaska mashhuurka waxaa ka mid a in shaydaan sheekh cabdiqaadir u yimid yidhi sheekh cabdiqaadir wax badan baad ilaah caabudaysay soon iyo salaad iyo cibaado aada waday ilaahaad caabudaysay waa aniga waxaalla waxaa dembi lahayd waa dhaafay salaaddiiyo soonkiina waa kaa cafiyey xor baa tahay buu ku yidhi markaasuu sheekh cabdiqaadir ku yidhi laxnatullaahi calayka yaa caduw allah shaydaan ilaah laxnadii kugu dhacday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo iga qiimi badnaa lagama cafin salaad iyo soom iyo cibaado asxaabtiina lagama cafinin a'imadii islaamka lagama cafinin khayruulquruun lagama cafinin wixii lii abuurayba cibaado eebbay ahay cibaadadii baan kaa cafiyey hortayba wax la cafiyey male cibaadadana waxayba ku mutaysan tahay geerida wasadaqa allaahu fii qowlihi waxbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeri kaaga timaado wey kolka aniga oo nool saadii tidhaahda waa lagu cafiyey i kordhaafna hallaa kugu yaal shaydaan waa faniinay waa ceeboobay marka hadda waataan qaadi jirnay najawta bicilmika yaa cabdalqaadir najinaa bifadlika yaa cabdalqaadir najawta bicilmika waxaad ogaatay cibaado inaan qof nool laga xafin karin waxaad ogaatay ilaah qowlkiisa waxbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin shaydaankii ku khaldi lahaa waad iska garato waa eriday kolka cabdiqaadirow cilmigaa taqaanaad ku badbaaday annagana sharaftaada nagu badbaaday taan dhihi jirnay waa kaa qisaska idan sheekh cabdilqaadir ba hadduu u yimid abuu hurayra saxaabi jaliila wey radia allaahu canhu waxaa nabiga loo keenay madiina almunawara sekadii muslimiinta ka waajibtay baa meel lagu soo aruuriyey markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam abuu hurayre waardiye uga dhigay oo yihi inta mustaxiqiintii loo qaybinayo yaan la fara xumaynin deeqdii ilaahi shayddaanoo socon ayaa yimi isagoo guranaya badarkii baa abuu hureyre labada gacmood qabtay habeenkaa wuxuu ku yidhi allah ku asturay astu oday waa yeelaana ilmaa iga baahan waanu adkaysan waayey masagadii haddaad iga reebatay lafaygay astu abuu hureyrena wuxuu ku yidhi nabigaan kuu geynayay maxaa tuugannimada kuu keenay tuugannimada maxaa kuu keenay buu ku yidhi habeenkaas intaas uga fakaday marka waaga baryey abuu hureyre nabigu u yimid isagoon arrintiiba u sheegin nabigaa kala hormaray calayhi salaatu wasalaam oo yihi maa facala asiiruka albaari tuukaad xalay qabatay muxuu kugu yihi yaa rasuulalahi waa igu calocalo inaan kuu sheega maba rabin wuxuu watayna waa ka riitay waana ii calacalay iyaal iyo maydhaahi buu ii sheegtay aadin u baahan yahay iska sii daayey markaasaa nebigu yihi kuguna soo noqon maayo ugu yihi kadabaka wasayacuud buy been buu kuu sheegay waana kugu soo noqonay wuxuu kuu sheegayna waa been habeenkii labaadna isagoo gurana ayuu arkay habeenkaana waa qabtay calaxalkii mid ka daran habeenkii hore dhibaato u sheegtay habeenkii labaad ilmo baahan buu u sheegay abuu hureyre waa sii daayey subaxdii nabigaa yidhi maa facala asiiruka albaari juukaad xalay wuxuu kugu yidhi yaa rasuulalaahi caruur iyo dad bahan buu ii sheegay inuusan soo noqonna waa iga ballan qaaday waa iska sii daayo waa asturayey kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waana kuu imana looma sheegin tiibadu yi habeenkii saddexaad buu yi isagoo urursan ayuu qabtay waqayii caawaa kuu dhammaatay waxaan kuu sii daynayaa male laba habeen ku daayey caawaa kuu saddex caawa waxaad igu sii dayn buu yihi cilmi weyn baan ku baray awal anaa kuudan sheeganayey oo baahiya xaruur baan kuu sheega ood igu daysay laakiin aawaan masalo weyn ku baro igu siidaa masalada maxay tahay masalada aqalkii aayatulkursi lagu akriyo shaydaan ma yimaaduu masaladaana qaado ina sii daa caawo waa sii daayey habeen subaxdii buu nabiga ku yihi abuu hurayra maa facala asiiruka albaaric suukaad xalay qabatay ka war yaa rasuulalahi kursi wuxuu ii sheegay aqalkii lagu hadliya shaydaan ma yimaad taasaan ku sii daayey wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduub xalay run buu kuu sheegay oo aayadda lagu akriya kursi aqal lagu akriya shaydaan ma yimaad wahuwa kaduub laakiin runba ma yaqaano beenaalow xalay allah kaa intaas runtaa atadri man huwa ya abaa hurayra xalay ku saddex ninka kuu imaanayey ma taqaan wuxuu yahay aday waa yeeloo reer baadiyo caraba yuu ahaa buu yihi shaydaan buu ahaa abuu hurayra wey waxaad og tihiin nabiga markii loo tashanayey ay qureesh shir gaara qabatay wixii waxgarad ahaana la ururiyey carruurtii haweenkii laga dhuuntay guriga waardiye la dhigay ninkan maxameda sidii looga farxalan lahaa taladeeda markii guddi loo saaray wuxuu yimid isagoo u eeg sheekh waayeela oo najdi riyaad ka yimid ulwato gardhe albaabka taagan albaabkii buu garaacay albaabkii baa la fayday adeer maxaa kuu daran shirkiinaan maqloon ka qayb galaya shirkayaa kuu sheegay xirka kan waa shir qarsoodi ah albaabada loo xiray caruur iyo haween shaqa kuma leh yaa kuu sheegay war shirka ogaaday abwaan gaboobaan ah oday reer najdi aan ahay tale iga waayi maysaan igu dara shirka waa farxeen nimankii shirkaynu qarinaynay in reer makaba ogeyn odayaasha ma ahaane oday najdi ka yimid waa kun kilomitir ka badan oday ka yimid see buu ku ogaaday wuxuuna leeyahay tanaan idinku biirinayo warnag naga sii daay shirki baa adaga lagu daray guddoomihiiuba ka noqday wuxuuna wa idin dhegaysanaya rayigaan idinkana saafi garaynaya ee bal hadla idinka markaa mid baa yidhi meeca lagu xidho waxba kumaa talinin buu ku yidhi yaa xidhi kale ninka kan qurashiga ah ee banu haashim ka dhashay carab baa isku laynaysaane maxamed baa guriga ku xidhan maxabaas baa yeelaya xamsaa yeelaya laba iyo toban nin baa aabihii la dhalatay reerkoodii waa dhaqan yahay war iska aamus buu ku yihi war abaga najdi waa runtiisa naga aamus baa lagu yihi ninkii labaad hadlay wuxuu yihi intaan riti ku xirxirno aan tarxiirino duurka ku tuurno meel fog markii la geeyana inta ritiga laga ridaha laga yimaado waxba kuma hadlin buu ku yihi ninka xaruurtii haweenkii nii duubsaday oo baadiye lagu tuuray ninkaana maqasheen carab macaanidiisa codkarnimadiisa wallaahi berri buu baadiyo dhan keenaya cid diidaysana male warnaga ansax kuma hadlin ninkii saddexaad baa abujahal noqday abujahal baa yidhi inta qabiilaynu nahay qabiilba wiil ha laga soo bixiyo seef sumaysanna ha loo dhiibo marna ha ku wada dhufteen kolkaa banu haashim ha kala doorteen inay kow iyo toban qabiilla diriraan iyagoo hal qabiila ilaa quraysh waa labiyo toban qabiile kow iyo tobankii qabiilee kala hadiishay maxamed ama qasab markaa ku qaateen hadday kow iyo toban qayb la diriri karaan iyaga la baabiinayo ijmaalka lagu qaadayo hadday mag u baahdaanna kow iyo toban qabiil nin magti maxay ku tahay waa la taanataanaynaya war ninkaasaa talin jiray buuyi afar afartaa lagu marka saasuu marka intuu wuxuu rabo isu ekaysiiyo bederna waataynu ka sheekaynay isagoo suraaqata binu maali iska dhigay su-aalahan idiin waday ku jirta in nin kamida dadka i weydiinayo ileeyahay see shaydaan nafsaga dhigi kara awood eebba siiyey awood eebba siiyey wy keligiina ma aha malaa'igta iyo jinniga iyo shaydaanka noocay rabaan bay iska dhigi karaan oo tasakulka iyo suurada waa awood bay u leeyihin idan sidaasuu kii tuugta maayey wuxuu isugu ekaysiinayaa qofkuu rabay ees jeclaa hebel baanahay buu leeyay kolka su-aasha gaaban waxaa wey waayo hadduu ku yidhahdo hebel baanahay hebelka saalix ninkaa fiican litaqriirihi inuu kadiyo wa tadliilihi inuu lumiyo wa xamlihi inuu ku xambaaro calaa shirki eebba u shariig korkeeda lilaahi eebbaweyne loo shariig yeelo iyo wa macaasihi eebbaweyne macsiyadii wa minhum waxaa ka mida dadka shaydaanka la xiriira man qaar baa ka mida qad yaxmiluhu shaydaanka inuu xambaaro la arko ilaa beledin baciidin magaalo fog dusha intuu ku qaado shaydaanka uu magaalo fogeynaya aw yaatiihi wuxuu il imanaya biashkhaasin dad meel fog laga keenay aw xaajaatin dana uu qofkaan lahaa min amaakina meela uu ka lahaa baxiidatin fog ilaa kayri daalik arrimaha kuwaan ahayna shaydaanku waa u sameeyaa dadka la xiriira min alacmaal camalyaal ka mida alatii camalyaal taqwa ay awoodo calaa ficliha camalyaal samayntaad korkeed ashayaadiinu shayaadiin ay awoodo wamaradatu sayajaan jinniga kuwiisa madaxa adag wa khubasaa'uhum kuwooda dulliga ah ay u sameeyaan arrimaha marka jinniga la adeegsanayo ee wax lagu darsanayo sababka soo jiidaa waxaa weye qofka faajirnimadiisa iyo caasinimadiisa taqi haddaad tahay alla ka baqaaya shaydaan wax kula qaban maayo colbaaba tihiinba adiga isaga baa cola isna awood kuguma leh innahu laysa lahu suldaanun cala aladiina aamanuu wa calaa rabbihim yatawakaluun innamaa sulaanuhu cala aladiina yatawallawnahu waaladiina hum bihi mushrikuun horta inaad gaalowdo wey shayddaankana maqasho wey warkiisana yeesho wey xinjir ku qabaysato wey kaadi ku fooldhaqato wey adigana inkaari kugu dhacdo wey ilaa adiga iimaanka alla kaa qaado oo inkaari kugu dhacdo shayddaan wax kula qaban maayo wasadaqa allahu fii qowlih waman yacsu can dikri raxmaan nuqayid lahu shaydaanan fahuwa lahu qariin alam tara anna arsalna cala alkaafiriina tawzuhum azaa idan kolkaad moorada ka baxdo oo dulli noqoto xaaraama cunaa goortaasaa shaydaanku wax kula qabanay wuxuu sheikhu yidhi watacsul waa gacan gasha haadihi alaxwaal xadyaalka aynu sheegnay ashaydaaniya ee shaydaanka loo nisbeeyey natiijatan iyadoo ka dhalatay likhubhi ruuxi ilaadamiyi kan bani aadamkaa naftiisa xumaanteeda bimaabay ku xumaatay xaqu yatacaata kan bani aadamkaa sameeyey min daruubi shari shar noocyaalkeeda iyo walfasaadi qas iyo lab iyo walkufri gaalnimo iyo walmacaasi alla diidid albaciidati fogeyde can kulli xaqin xaq kulligii xaggii ka fogey wa khayrin khayr kulligii xaggiisa ka fogey wa iimaanin iimaan ka fogey wa taqwa alla ka cabsi ka fogey wa salaaxin suu banaan ka fogeyd xataa yabluqa alaadamiyu ilaa midkaan aadamigaa ee jinniga la dhaqmaya uu ka gaaro darajatan heer min khubhi nafsi naftiisa xumaanteeda iyo wa sharihaa naftiisa say shariya bale u qabto uu yataxidu kii bani aadamka ahaa baa wuxuu la midoobay fiihaa darajada gudaheeda maca arwaaxi shayaadiin shayaadiinta nafteedii ayuu la midoobay taas almadbuuca ee iyada laguba madbaceeyey cala alkhubsi xume korki iyo wa sharri bele korkeeda idin kolkii xumaan lagu sinmo markaasaa gacan la noqday tatimu lwilaaya xiriir dhammaystirmay baynahu aadamiga iyo wa bayna shayaadiin bay markaa walaaloobeen oo fa yuuxii wuxuu u sheegayaa bacduhum qaarkood oo waa qaarka jinniga yaa sheegaya ilaa bacdin qaarka kale ee insigaa huwa shayaatiinu linsi waaljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuran wayakhdim waa adeegaya bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ayuu adeegaya kullun mid la arkaba bimaa hawl buu qabanaya uu yaqdiru karo alayhi korkiisa weliyada sidaa daraaddeed ba lamaa yuqaalu lahum goorta loo yihaa labadii isla adeegan jirtay jinniga iyo insiga ahay yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda yaa maxshara aljinni yaa maxshara aljinni jinniga jamaacadiisiiyo qad istaktartum idinkii reer jinni ahabaa isbadiyey min al insi insigii baad iska badiseen wey yaquulu awliyaauhum shaydaanka iyo jinniga kuwii la xiriiray baa waxay yidhaahdaan min alinsi ka mid ahaa rabbana yaa rabbana innaga rabbigana istamtaca wuu raaxaystay bacdunaa qaarkana bibacdin qaarkii kaleu ku raaxaystay wy kolka waxaynu u baahannahay haddaynu ogaanay awliyo inay jiraan tilmaantoodana iimaan iyo taqwo tahay ilaahnu adduunyada ku karaameeyey karaamadiina aan la tirin karin aynu u kala la xiriira iyaguna waxay u kala garaadowan yihiin siday u kala gaalnimo iyo fisqiya fujuur badan yihiin kadib shayddaankii markay isku naf noqdaan waa shayddaanku adeegay haddaba maxaanu ku kala garanaynaa annaga shayddaankii nooma muuqdo kana weli baan ahay buu ku leeyahy kana weli baan ahay buu ku leeyahy arkana calaamooyin baynu ka aragnay maxaan ku kala garanaa weligii eebbe iyo weligii shaydaan iyo karaamadii eebbe ka timid iyo adeeggan shaydaan u adeegay ilaa midkaan shaydaanka la xiriira eebbe ma karaameeye shaydaan baa u adeega maxaan ku kala garanay wax sahlan baynu ku kala garanayna waxaan ku kala garanaynaa wasiilada haddii midkaana u waxna tusay kana u waxna tusay kan muxuu ku gaaray wixiisa kanna wixiisa muxuu ku gaaray midkan wuxuu ku gaaray weliga eebbaa iimaan iyo taqwuu ku gaaray ilaahuu rumeeyo raacay ilaahuu ka cabsaday been ma sheegaayo oo ballan ma furaayo oo bakti ma cunaayo wanaaguu ku gaaray wixiisa kanna wixiisa muxuu ku gaaray been buu ku gaaray bakti cunimuu ku gaaray fisqiyo fujuur buu ku gaaray bilcaan iyo rag la ysku daray gurbaan laga dhex shiday qiiq iyo gurbaan gurbaanna lahwi baa lagu magacaabaa shareecada waxay qabta haddii la arki in la burburiyo kolkaa nin gurbaan wata oo idin watoo fux ku shubaya oo ul faraaxyala wata oo jinni heesu qaadaya kaas miyaa weli ma waxaasaa calaama awliyaa qof taqiya oo kutub alla wata oo qur-aan akhrinayo oo salaad tukanayo oo ilaah tuugaya oon beenna kuu sheegayn ballanna furaynin kaas miyaan weli eeba ahay oka marka dhegaysa marka wa ama alfarqu kala bixin bayna karaamaati awliyaai illaah eebba weyne awliyadiisa wixii eebba uu ku daraajeeyey alrabbaaniya karaamadii rabbi ka timid iyo wa bayna alaxwaal xaalyaal kala bixintooda ashaydaaniyati loo nisbeeyey fa innahu farqigii aan ku kala garan lahayn labadan weli weliyu shaydaan iyo weliyullah iyo labadan darajo oy midna karaamo tahay tanna axwaal shaydaaniyay tahay fa innahu farqiga yadhar waa muuqanaya fii suluuki alcabdi addoonkan arrinta aan ka aragnay dhaqankiisa gudihiisa ayuu ka muuqanaya iyo wa xaalihi xaali ilcabdi addoonka siduu yahay bay ka muuqanaysaa ee fa in kaana addoonkan wax laga arkay hadduu yahay min dawil iimaan iimaan kuwa u saaxiiba hadduu ka yahay iyo taqwa alla almutamasikiin ee ku dheggan bishariicatiillah eebba weyne shareecadiisa daahiran muuqaalkiibuu haystaa wa baatinan buu labadaba haystaa famaa wixii yejri dareera calaa yadayhi kaas muuminkaa ee taqigaa ee diinta ku dhaqma labadiisa gacmood korkooda waxaa ku dareera ee min khaariqa arrin caadada dilacisaa huwa kaas karaamatun darajo wey min allaahi eebbaweyne ka timid tacaalaa korahaye lahu addoonkaas la karaameeyey wey wain kaana hadduu yahay qofkan wax laga arkay min dawi lkhubsi xumaan kuwa u saaxiiba iyo wa shari belo iyo walbucdi dheeraan can itaqwa alla ka cabsi laga dheeraado almunramisiin makhuursan fii duruubi almacaasi caasin ee bal la casiyo noocyaalkeed wuu makhuursan yahay almutawaqiliin ku dheeraaday fi lkufri gaalnimo gudaheed iyo walfasaadi qas iyo lab hadduu yahayna famaa yajrii waxa dareera calaa yadayhi labadiisa gacmood korkooda ku dareera oo min khaariqatin arrin caadadii lacisaya inamaa wax kale maaha huwa kaas min jinsi listidraaj sabsabid iyo lugooyo jinsigeed wey aw min khidmati awliyaa'ihi weliyaalkiisiibaa u adeegay min ashayaadiin shaydaanyaalaha lahu isagay u adeegeen wa musaacadatihim musaacadatihim gargaaridii shayaadiinta ay iyaahu faajirka u gargaareen bay taasuna ka mid tahay idan farqigiina waa ogaanay karaamana waa ogaanay labadii welina waa kala garanay alfaslu saadiisa cashar cashirkii lix iyo tobnaad wuxuu ku saabsan yahay alimaanu rumayn biwujuubi alamri bilmacruufi wanahyi cani ilmunkari maadaabi baabka kan waa bab halisa yaa buu leeyay markaynu caqiidadii tirinaynay caqiidaa lagu daray baabkan wuxuu ka hadlayaa xuquuqda muslimiinta dhexdeeda tahay ee waaweyn waxaa ka mid a kolka qofka muslimka ah uu la kulmo qof walaalkiis oo muslima oo xumo samaynaya inuu iska daa yihaaho kuma wanaagsana aakhiradaada uma wanaagsana adduunyadaada uma wanaagsana adna kuma anfacdo allana ma raalligeliso iska daa dembiga inuu yidhaa waa wax waajiba oy muslimiinta isku leedahay haddaad ka baqdo oo tiraa waa ku dilayaa amaad ka xishooto oo tiraa ma qofkaanad qaraabada tihiin ama qofkan weyn baad xumaha kan ama aad tiraa maxaa kaa galay waad cadowsatid wuxuu samaynaa sameeya ma adaa lagu cadaabaya sidii lagu mahmaahi jiray gabar baa xumaatay suuqay gashay ilay noqotay odagii dhalaa loo sheegay dheerta la dhabaana iguma taalluu yihi dhinaca la naaraana meli maxaa irgalaanay saasoo kale markay noqoto amaad ka baqdo amaad ka haybaysato amaad tidhaa maxaa kaa galay waxaa iman doonta maalin dheeray oo qiyaamo la tago oo rabbi hortii la tago oo markaa uu ku dacweeyo qofka oo uu yidhaahdo yaa rabbi qofka kan walaalaan ahayn inama almu'minuuna ikhwa walaal ku ahayn waalmuslimu aqul muslim muslim muslim waa walaalkii waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruuf wayanawna cani ilmunkar kolka annagoo walaalaa anigaan caamo jaahila ahay isnaw aqoonyahan wax garanaya yahay baan agtiisa xumaha ku samayn jiray inaan samaynayo waa i ogaa inayan bannaanayna wuu ogaa aniguna ma aqoonin igamana qaban jirin dacwadaanuu qiyaamo kugu oogayo dacwadii markuu kugu oogana garti eebba agti waa lagugu helaya garti eebba agti waa lagugu helayaa idan bara'atan lizima ama luquntaada ha kuu banaanaato ama ilaabaha kugu hanuuniyo oo markaad xaqa u sheegto isagii hadduu eebba hanuuniyo aada faa'iido ka heshid idan xumaha oo layska reebo iyo wanaagga oo laysfaro waa arrin weyn ummaddii ka tagtaana waa dumaysa ummaddii ka tagtaana sideenna oo kale bay baaba-aysaa alfaslu saadisa cashar fasalkii lix iyo tobnaad aliimaanu rumayn wuu u fasal yahay biwujuubi alamri isfarid waajibideeda la rumeeyo bilmacruuf wanaagga la ysfaro waajibka iyo sunnaha baa macruuf la yihaa wanahyi reebid can ilmunkar waa xun xaggii layska reebo muxaramaadka iyo makruuhaadka baa munkar laysku yiraa iyo waa adaabi adab baa weliba jirta oo qofka wax reebaya usluub laga rabaa iman doona alif fii wujuubi ilamri isfarid waajibideeda gudaheed bilmacruuf wani laysrabo bilmacruuf wanaag laysfaro wanahyi wa fii wujuubi nahyi reebid waajibideeda can ilmunkar waxun layska reebo ayaa yu'minu lmuslim qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay biwaajibi ilamri in laysfaraa waajibnimade bilmacruufi wanaagga laysfaro wanahyi reebid waajibideed can ilmunkar xumaha xaggii layska reebo calaa kulli muslimin qof muslima dhammaantii korkii inay waajib ku tahay muslimkaasoo mukalafin la xilsaaro qaangaara caaqil baaliqa ah qaadirin kara inuu wax reebo waxna faro carab iyo codle calima yaqaanay bilmacruuf wanaaggii waa yaqaan wa ra-ahu wuxuu arkay wanaaggii isaga oo matruukan laga tegey aw calima bilmunkar wixii xumaa ogaaday wa wuxuu arkay murtakiban qof wixii xumaa samaynaya waqadara waana awooda cala alamri inuu wanaag wax faro aw itadyiiri xumaha inuu dooriyo biyadihi gacantiisa caruurtiisa iyo haweenkiisa aw lisaanihi carabkiisa sheekh hadduu yahayna ummadda inuu la hadlo wey waanahu wanaagoo laysfaro xumaha layska reebo min axwami alwaajibaat waajibyaal kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay waajibaadkii addiiniya ee diinta loo nisbeeyey waaba kan bacda aliimaan rumayn kadib bilaahi tacaala eebba weyne la rumeeyow idakarahu haddiiba eebba uu mar sheegay wax isfariddii iska reebiddii allahu eebba weyne tacaala eebba korahay fii kitaabihi kitaabkiisa qur-aankaa gudihii ayuu ku sheegay kitaabkii alcasiis ee sharafta badnaa maqruunan isagoo lala xiriiriyey biliimaani rumay bihi bilaahi eebbe weyne la rumeeyo caza kaadka addoomaha eebbe wajalla weynaaye qaala tacaala eebbe wuxuu yidhi kuntum ammaan ummaddan la ammaanay sii ugu qiimi badnaydu kuntum waxaad ahaateen ayatuhal umma ummaddan ummatu maxamedka ahay waxaad ahaateen khayra umma ummad la arko tan ugu khayr badan ukhrija dibadda la keeno dunida guudkeeda lasoo loo soo bixiyo wey linnaasi dad loo soo bixiyo badaatew kolkaa fiicnaanta aan ummadaha ka fiicannahay sababteedii arag waxaad ugu fiicnaateen ta'muruuna waxaad isfartaan bilmacruufi wanaagga wa tanhawna waxaad iska reebtaan can ilmunkar munkarkii xaggiisa wa tu'minuun waxaad rumaysaan lilaahi eebba weyn wadaalika arrinka liladilla tusaaliyaal ayaa ugu wacan annaqliya ahliya rasuul laga soo guuriyey waasamciya rabbiya rasuul laga maqlay iyo waalcaqliya mida la garanayo almantiqiya ee caqligalkaa wey alaad iyo tiimanaysa aladilatu naqliya adiladii naqligayd kow amruhu eebba weyne faridii tacaalaa korahaye bihi wanaaggii oo laysfaro xumihii layska reebo ayaa rabbi ummadda iyo addoommaha faray fii qowlihi eebba weyne hadalkii gudihii ayuu ku furay waltakun waa in la helay ahaato xiyatulamar bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar qurubka inuu samaysan yahay hawshaanu u qumo lagama maarmaan waajiba wey daliilkeediina waa ka kolkaa ummad dhan oo qarana islaamna ku abtirsanaysa oo aan lahayn dad hawshaale wax walba dad baa loo sameeyey wax walba dad baa loo sameeyey laakiin waxaan dad loo samayn alamru bilmacruuf wanaagga isfariidi wanahyu cani ilmunkar xumaha iska reebidood baan dad loo samayn idan meesha diin wataallow muslimnimada la sheegayana waa xifdi cala alwaraqa warqad korkeed oo qofka waa muslim lagu dhigow ee mid maskax iyo iyo dhaba maaha amarkii eebba waaka waltakun ha ahaato minkum idinka ummatu maxamedkaa ha idinka mid ahaato ummatan koox beled la arkoo la degan yahay iyo dadkii meed ku nool jamaaca ha aruuriyeen jamaacadu maxay qabanayeen yadcuuna dadkay ugu yeerayaan ilaa khayri wanaag waa in laysu yimaad bay leeyihin wanaaggaa laysugu yimaad goorta laysu yimaadana waya'muru dadka waxay faraan bilmacruuf wanaagga oo waajibka iyo sunnahay faraan wayanhawna dadka waxay ka reebaan can ilmunkar munkarkii xaggiisa waa ulaa'ika kuwaas la tilmaamaya kuwe wa waa kuwa xumaha reebaya wanaaggana faraya in amarkoodii la qaato iyo inaan la qaadanin guushoodu kuma dhisan waxay guushoodu ku dhisan tahay inay afka ka hadlaan markay afka ka sheegaan wanaaggii xumihiina reebaan saxdaasay liibaaneen ama ha la yeelo ama yaan la yeelin ama dadka loo yeedhay ee wanaagga la faray guushoodu waxay ku xiran tahay inay wixii laga reebay xumaha ka haraan wixii wanaagee la farayna ay qaataan haddayan yeelin yeermadaan loo yeeray ee wanaagga la faray ee xumaha laga reebay xujatun calayhim lalow iyagay gar ku noqonaysa oo dembi ku noqonaysa idan waa ulaa'ika kuwaa dadka u yeedhaya wanaaggana u sheegaya hum iyaga keligood waa almuflixuun adduun iyo aakhiraba kuwa ku liibaana ah laba ikhbaaruhu eebbaweyne warramidiisa tacaalaa korahay wuxuu eebba ka warramay can ahli nusratihi eebba uu u gargaaro ayuu ka warramoo sheegay wa wilaayatihi dadka eebba weli uu yahay ee isaga ka weli yeeshay isnu adduun iyo aakhira ku maamulo adduunkana uu ku karaameeyo aakhirana uu ku janneeyo dadkaasuu eebba sheegay tilmaanihii uu ku sheegay waxaa ka mid a biannahum iyaga inay ya'muruun faraan dadka bilmacruuf wanaagga inay faraan oo wayanhawna ay ka reebaan dadka can ilmunkar waxa xun fii qowlih eebba qowlkiisa gudihiisa ayuu ku sheegay walayansurana allaahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiis aladiina in makanahum fi lardi <coughs> aqaamuu asalaa wa aatawuu zakaa wa amaruu bilmacruuf wanahow cani ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur kolka afar tilmaanood wey daartaasaana ka horreysa fii suurati alxaji wey ayuha naas gaa baan dhihi jirnay walayansurana allaahu eebba waa dhaaranaya eebba wuxuu u gargaaraya ma yansuruhu dadka isaga eebbaha u gargaara buu isna u gargaaraya kolka eebba kuu gargaarana maxaa ku soo gaaraya xaggee wax kaa soo gaarayaan ina allaha la qawiyun casiis uunkao dhan buu ka xoog badan yahay markuu isaga kuu gargaaro cid ku dhowaan kartaa male kolkaa qolada eebba u gargaarta eebbana inuu u gargaaro uu ku dhaartay buu tilmaamay afar tilmaan baa loo sheegay afartii tilmaan la yidhi aladiina kuwii baan u gargaaraya iyana ii gargaaray in haddaan u gacangelinno filardi dhulka gacangelintu sidee wey waxaa wey rag odayaalaa joogoo laga yaabo inay taariikhdaa garanayaan markay gaalana qaybsatay shan gabalana laga dhigay koonfur talyaaniga qabsaday waqooyigana ingiriis qabsaday faransana jabuuti qabsaday amxaarna dhexdaasoo dhan la baxday kenyana ingiriis qabsaday oo shan gobol soomaali loo kala gooyey gaalana kor degtay markii calan iyo dowlad la raadinayey waxaa maskaxdii maanka loo sheegi jiray dadkana lagu waanin jiray gaalaadna haysatee hadday gaalada naga tagto diintaynaan ku dhaqmayna saanaa dadka lagu xamaasa gelin jiri markaasaa haweenka wax dhagaha ugu jira ay dhiibi jireen guntimaha soo furi jireen kolkaasaa la qaylin jiray dibad iyo daakhil baa la ordi jiray siday gaaladaa nagu dhaafi lahayd annagana muslim toosaan u noqon lahay iyadii baan soo gaarnay kolka heer waxaan soo gaarnay gaalo tagtay oo madaxweynihii soomaali uu yahay dhulka kii xaaraayeyna soomaaliya askarigiina soomaaliya qaaligiina soomaaliya macalinkiina soomaaliya shaqaali oo dhanba soomaali yihiin muslim lagu wada abtirsanayo magacu maxamed iyo cabdullaahi uu yahay gaalana guurtay subaxa maxaa naga hortaagnaa diinteenna gaalo tagtay waxaan awal ku cudur daaran jirnay gumaysaana haysa gacan hadaa waan ku jirnaa tabar malihin waa nala dilayaa kolkaa markay gaaladii soddon sano inaga sii maqnay oon innaga calankii lahayn waxaa dhacday in la kulmay baarlamaankii koowaadu barlamaankii koowaad wuxuu ka tashaday muslim baan nahay boqol kiiba boqol ma diinta islaamka inuu ku dhaqanaa mase qaanuun baynu degsanaa raggu boqol iyo labaatan iyo saddex wey baarlamaanka tiradiisa boqol iyo labaatan saddex wey lix qofaa tiri diinta aan ku dhaqan sagaashanna waxay tiri diin lagu dhaqmaya ma jirte nimankan hormaree yurubka ah iyo maraykanka aan qaanuun ka soo qaadanaya wax lagu dhaqo sodomeeyana waa iska aamustay sodomeeya aamustay oon islaamnimana cod siinin qaanuunna cod siinin sagaashanna waxay yidhaahdeen waa baandadii talyaaniga wax meesha fadhi ilbaxa markaasi ordaayeyba waa shaqaalihii talyaaniga iyo ingiriiska dadweynaha intiisii kale maba garanayaan dowlad wax la yidhi iyo wax gumayse la yihaa iyo gobodnimo wax la yihaa iyo calan wax la yihaa dadku ma garanayo waxaa yar indhaa kala qaaday ma iyo ardadii gaalada wey kolkaa diin ma yaqaana mana akriya idan waxaa la ysku raacay in qaanuun la doono marka culimo yar baa meesha joogtay shacaali ismaaciil yacquub ilaa raalli ha ka noqdo wasiir wey baarlamaankiina waa ku jira shaangaani buu tafsiir ku akriya habeenkiiba wuu sheegay wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa maanta sheekadaasaa jirtay kolkaa lix nin maaha intii kalaa gaalowday maxaa jira waxa loo wadaynayo waa maxay waa ilaah kitaabkiisii qur-aanka ahaa iyo sheeko gaalo wey kolka sagaashan codka waxay siiyeen sheekadii gaalada soddonna waa aamuseen raalli bay ku yihiin lix baanu ku soo harnay idan waxaan idiin sheegaya dadweynihii soomaali haddaad tihiin barlamaankii waa gaaloobay maantuu islaamkii ka baxay waa la ridoobay kitaabkii allah la tuuray qaanuunkaasaa loo kacay idan naagihii waa u digaya nimanku waa ridoobeene muslim ma ahe naagihii albaabadaha ka xigteen hadday ku soo noqonin islaamka naagahooda waa furan yihiin idinka shacabka ana waxaad sugtaan oo damba male haddii haddana tii tullaag laba nin oo oday baa laydinka dhigayaa la yihi ninkii diinta soo qaadayna waa laga tegey ninkii yihi dimuqraadiyan idinku maamulayaana sideed boqol oo nin lix boqol iyo afartan baa u saxbiday kii dimuqraadiya sheegay idan alladiina in makanahum waxaa haddaan dhulkoodii gacanta u gelino iyagii markaa ay dawlad noqdaan suldadii iyo awoodda waddanka ka jirta markaa saas la yeelaafa laga rabo hadduu eebba gacantaada geliyey awooddii iyo dowladnimadii aa lagaa raba aladiina kuwa in makannaahum haddaan u gacan gelinno fil dhulka aqaamuu salaa salaadda oogee toosiye wey salaaddii miyaan toosinay maya madaxduba ma tukan jirin waatawu zakaa zakadana bixiya canshuur baynu qaadi jirnay masakaa la qaadi jiri maalqabeen dibad iyo daakhilba dahab iyo doolar ka bateenna dan baa looga bixi jiray islaan ciir gadanaysa ama caws gadanaysa ama buusho gadanaysana shilinkii laba kun iyo laga qaadi jiray waatawuu zakaa zakadana guta wa amaruu fara bilmacruufi wanaagga yaa wax isfari jiray wadaadkii maanta hadla waa la xiri jiray wanahow iska reeba can ilmunkar munkarka xaggiisa iska reebow kuwaasaan u gargaarna baa eebbayi aladiina kuwa imakanahum fi lardi dhulka haddaan u gacan gelino aqaamuu salaa salaada ooga waatawuu zakaa sakada bixiya wa amaruu ummadooda fara bilmacruufi wanaagga wanaag u ka reeba cani ilmunkar xumaha ka reeba wallahu aclam